بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii labaad ee ka mida min kitaab اlwasiya aw اlwasaaya waxaynu xalay soo maray wasiyada tacriifkeeda luqatan waاصطilaaxan iyo arkaanteeda iyo kitaab اlwasaaya inta waaxeed oo ka koobayan baynu soo maray arkaantii waxaynu ka soo maray rugniga koobaad oo almusi dardaarmihii eh, iyo ruknigii labaad almuusa lahu loo dardaarme eh, kaas marka furuucdiisi baynu ku soo jiray rukniga labaad ah sheekhu wuxuu yihi waliwaariin khaas watasixu lwasiyatu liwaarii dhaxle in wax loo dardaarmo ayaa asaxaysa fil adhari haddaynu qabsano waaridkaana waynu soo tilmaanay inuu yahay waaridkii khaaska ahaa fil adhari haddaynu qabsano goorma in ajaaza baaqi lwaraa warasada inteeda kale hadday banneeyaan weeyaan sida raajixaana min xayu daliil waa in aan waari wax loo dardaarmi karin saasaa raajixa ina allaha qasama likulli insaani nasiibahu min almiiraaث falaa tajuuzu liwaariثin wasiya ayaa ku timid axaadiista صaxiixada ah in allaha acطىa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaariثna waa timid axaadiista marka istinaha keenta ilaa an yujiizaha alwaraa ama ilaa an tujiizaha alwaraa kulliga dacfi baa ku jira waana daciifa xataa cinda alxufaad ashaaficiyiin kalxaafid bn xajar wاlxaafid ibn mulaqin wazarkashi iyo keyrkoodba marka axaadiita ma sugno wuxuu ihi sheekhu walaa marka waxaanan muran lahayn laba qodob muran ma laha waaridka axadkaan waarid lahayn waarid khaas ah aan lahayn inuu uludkiisii akhra dardaarman karo taamuran ma laha axadka waarid khaasa leh ee walad iyo wixii la mida ka tagahaya asaguna wax ulud ka badan inuusan dardaarmi karin waa muttafaq ijmaacaan labadaas laba ijmaac ayb wax ulud la eg ma dardaarmi karaa axad ka tagahaya walad iyo waarid ka tagahaya ayaduna khilaaf baa ku jira khilaaf baa ku jira ulu iyo wax ka yarba khilaaf baa ku jira waxaa marka muran lahayn iyaduna qolyaha qaba weeye hadda afdaliyadu inay tahay uludka in laga yareeyo maadaama nabiga xadiidka sacd bn waqaas iyo uu yidhi aulu bixi waulu kaiir aw kabiir sayidina ibn cabaasna uu odhan jiray xadiidka markuu warsho waxaan jeclaan lahaa dadku inay ka yareeyaan min aلثuluث ilى الrubc ay aadaan marka itifaaq weeye annahu inaysan bannaanayn alwasiya akar min الثuluث madhabu jumhuuri الصaxaabati wataabiciinna waxaa weeye annahu laa tajuuzu اlwasiyaة liwaariثin muطlaqan ama warase ha bannayso ama aysan bannaynin taasi waa la gartay ulu ma la dardaarmi karaa khilaaf baa ku jira haddaad leedahay waari khaas ah ul wax ka yar khilaafka ku jira ka sii yar asagu maxaa yeelay axaadiita sacd ibnu qaas nimanka hawshaa ka waxay leeyihiin sadaquu ka hadlahaya asagu sadaqo guud buu ka hadlay markaana warasa jirin marka dagaal badan baa ka jira calaa ayati xaal alwasiyatu cinda madhabina aharkiisu liwaariin goorma in ajaaza baaqi lwarata hadday banneeyaan daahirkaana xoog badan min xayu daliil oo ah dadka qaraabada iyo muslimiinta kale ayaa loo dardaarmi karaa ee ruux ku dhaxlahaya dardaaran shuqul kuma laha daahirka odhanaya min xayu daliil xoog badan limaada mustanadka adharka daciif ah lanna waa soo maray shaygii ruuxii dacwo sheegta ama wuxuun xugum sheega qadiyo dacwo mxuu ahaa mas'alo xugum ninkii sheega laabudda bidaliil waa inuu daliil la yimaado haddaysan dacwada ahayn daruuriya haddaba marka in waaris loo dardaarmi karo maca ijaazati اlwaraa waa dacwa min alqowl الظaahir daliil baa loo baaday daliilkeedu waa axaadiid la sheegay axaadiiii marka hadduu daliilku daliil naqli a noqday afar shardi baa u shardi ahayd sugnaanshihiisa waa shardi daliilka asaga ah dalaaladiisu inay daahiro tahay ama sariixo tahayna waa shardi maxaa kaloo shardi ahaa inuu ixkaam yani muxkam iyo mansuukh ahaynna waa shardi waxaa kaloo shardi ahaa cadam almucaarid cadamu almucaarid اlmuqaawim afartaa shardi daliil naqli oon oofsanin daliil ma aha daliilkan marka ay daliishadeen man yaquulu biاlqowl اladhar waxaa weeye ma sugna min xayu daliil bal waa munkaraat cinda almutaqadimiin cinda almutaakhiriinna waa daciif xadiidku farqi baa udhexeeya waa munkar iyo waa daciif lannu daciifku inuu soo kaca laga yaaba laakiin haddii munkar lagu yidhaahdo waxaa la jasmiyey inuu khata yahay oo uu gaf yahay wاlkhaطأu waa gaf daa'ima وabadan walaa yanjabir bالshawaahidi walaa bاlmutaabacaat mar haddaad shayga jasmiso binakaaratihi waa khaطأ xakamta bikhaطa'ihi walaa yataxawal اlkhaطأu ilaa sawaab shaygu waa gaf mar haddaad tidhi ma noqon karo sawaab tahay marka dacfigaa dhaama si kastaba noqotee marka madhabkaasi sidaas wey walaa cibrata tixgelin kuma jirto oo tixgelin ma laha biraddihim iyo ijaazatin fii xayaati اlmuusi sheekhu wuxuu leeyahay walaa cibrata cibra ma la tixgelin maayo wey biraddihim raddi اlwaraa iyo ijaazatin bannayntooda ay ay banneeyaan wasiyada liwaariinti fii xayaati lmuusi dardaarmuhu intuu nool yahay dardaarmuhii wax dardaarmay ee waaridka u dardaarmay ee nidhi cala alqowli اladhar wuu bannaan yahay alwasiyatu liwaaritin hadday warasada kale ee kaa loo dardaarmay aan ahayn ay banneeyaan idan banayntoodu waxay cibro leedahay markuu dhinto dardaarmihii kadib laakiin intuu nool yahay hadday radiyaan oo diidaan dardaaranka iyo hadday ogolaadaanba wax macnoa ma laha maxaa yeelay intuu nool yahay asagaa masuula isagaa masuula uula istixqaaqooda xoolaha ay mudanayaan xilkana ay la wareegayaan waxay dhacaysaa xaggana uu hirgelayaa markuu dhinto muusiga bacda almowt bay soo fadhiisan karaan oo waxna diidi karaan waxna ogolaan karaan intuu ruuxi dardaarmay nool yahay asagaa mas-uula marka waan diidna iyo waan ogolaanay midna macno ma laha sidaasaa loo jeeda waana mase daliilkeedana waa ijmaac daliilka masaladaas allaa cibrata biraddihim waijaazatihim ijmac wey wاlcibratu ijmac bay soo gureen a'immadu kulligood wax khilaaf soo guurshay maan arag wاlcibratu cibradu waxay bikownihi waarian meesha laga eegayo waarisnimadkiisa biyowmi اlmowti maalinka dhimashada weeye duuna alqabuul duuna alqabuul maalinka uu muusugu dhimanhayo ayaa la rabaa waaridka bannaynhaya e, wasiyada liwaariintaas inuu maalinkan nool yahay walcibratu tixgelintu waxay ku dhisan tahay bikownihi waarian mxu dhaxla ah, ahaashihiisa uu waarid yahay biyowmi اlmowti duuna alqabuul maalinka geerida laga fiirin ay mowti lmuusi laga fiirin maayo maalinku asagoo kan muusa lahu wax aqbalay ama uu mxuu diiday midna laga eegi maayo maxaa yeelay waxaa dhici karta mariidku inuu caafimaadaba oo uu ka kaco waxaa dhici karta waaridkii wax ogolaanayay in uu markaas isagoo laftarkiisu u geeriyoodo intu way dhici kartaa tan hadda wuxuu ka hadlayhayaa laakiin almuusa lahu oo ninkan ku jiray ah almuusa lahu baanu ku jiraa idan waxaanu laga firinhayaa almuusa lahu oo ah waaridka wax loo dardaarmayo ama loo bannaynayo ama waaridka laftirkiisa ijaazaynaya wasiyada liwaariin intu waxaad ka eegaysaa biyowmi اlmowt mowt اlmuusi maxaa yeele hadda intaan wax dardaarno ayaa waxaa dhici karta inaan warfaado oo aanan durbo naf bixin waaridkii wax ijaazeeyey ama wax u dardaarmayna uuba iga hor dhinto kadibna bacda mowtii bacda mowtii anugu aan geeriyoodo marka waxaan ka egaynaa weeye yowma almowti اlmuusi umbaa la fiirin yaa waaria yaan ahay maala waxay ku miaaliyeen haddaad maalan walaalkaabaad wax u dardaaranta walaalkaa ayaa wax u dardaaranta wiilla waad lahayd wiilla waad marka dardaarmayso walaalkaa waari ma ah wasiyadaadu waa wasiya ligayri waari matmise ma aha lanna waa xijaaban yahay yaa xijaabahaye wiilkaada waanoofayow hadda marka waa wasiya liayri wari ayb walaalkay dardaarankiisa oon bixiyey baa wiilka dhintay haddana maxaa dhintay dardaarmihii baa dhintay weli waxaa taagan almusallan waa taagan yahay walaalkay baan u dardaarmay wiilla waan lahaa waa wasiya liayri wari wiilkaygii baa dhintay anna waa xigay waa ka daba tegey wasiyadii maxay isu bedeshay wasiya liwaari marka aan dhintay waa walaalkay waa maxay waaba ciddina dhexleed aniga wiilkaygiiba asagaaba soo taaga laakiin maalinkan u dardaarmaya muxuu ahaa ligayri waari haddaba wasiyadiisii ka kac wey wاlcibraةu bikownihi kowni muusa lahu waariثa bywmi اlmowti mwtmusi halkaasaa laga eg macnahaasaa loo jeedaa dhibba mala wاlwasiyatu u dardaarankii likulli waariin mid walboo dhaxlaa ah loo dardaarmo biqadri xisatihi waxa asaga ku aadi lahaa xaala kwni mushaacan wayahad laqwan waa bilaash biqadri xisatihi mushaacan ulukiisii ama rubuciisii ama suduskiisii ama umunkiisii ama rubucu dhaxay lahaabaa tiri waxaan u dardaarmay maalan faqiih baad ahayd adiga muusiga markay naftu ku qabatay oo dareentay waxaa tidhi afar wiil baan ka tagahayaa afar wiil baan ka tagahayaa iyo laba waalidoon dhalay hooyaday hantideeda lix meelood meel baan siiy u dardaarmaatay aabbahayna lix meelood meel baan u dardaarmay afarta soo hadhayna wiilasha kiiba hal baan u dardaarmay idan warkaadu waa bilaash sooma soo warkaada <laughs> afarta wiil waxaa soo hadhay horan baan hal u qadan lahaaye hooyadaana sudus horaanba waylahayd aabbahaana taasuu ka hadlaya wاlwasiyatu likulli waariثin mid walba in loo dardaarmo biqadri xisatihi wuxuu dhaxalka ka helaa qadarkeed laqun waa bilaash waa waraan loo baanay ayb xisadana waa xisa shaa'ica kaاثuluثi wالrubci ilى akhiri baa loo jeeda wاlwasiyatu likulli waariثin bicayni cayn loo dardaarmana hiya cayntaasoo qadru xisatiha صaxiixatu wasiyadaas wataftaqir waxayna u baahanaysaa ila اlijaazati fi اlaصaxi inay warasadu banneeyaan bay u baahanaysaa tantii hore waa ka duwan tahay waxaad tidhi hashaasaan u dardaarmay tii haddaba ku cel hadaad rabto waxaad tidhi hantida aan ka tegay ee lixda neef ahayd hashaa hebleah hooyadii baan u dardaarmay waana suduskeeda la soco hadda aabbahayna hashaa kalaan u dardaarmaa tii afarta wiil nina hasha ha qaata nina ka ha qaato waa maxay tan waa tacyiin waa wasiya oo mxuu ah tarikadii aad wax ka cayimayso wاlwasiyatu bicaynin hiya ayaduba qadru xisati xisati muusa lahu ayb صaxiixatu wasiyadaasi wataftaqiru waxaynu u baahanaysaa ila اlijaazati fi اlaصaxi maxaa yeelay markaani waxaan qaadan lahaa haba noqdo laakiin neefka cayimidiisa iyo doorashadiisa takhtalif biha alaqraadu wاlmasaalix xoolaha kala fiican ayaa kala cayn wanaagsan ayagoo wixii miqdaar iyo qadar ahaanba isle ayaan isku mid ahayn ayb marka waa xadgudub aad samays adiga muusiga eh waxaa la rabaa in warasadu ay ijaazeeyaan ilas haddaynu absano muqaabilkuna waaba diidan yahay wuxuu u gudbay sheekhu watasixu bilxamd wuxuu u gudbay ruknigii saddexaad oo ahaa muusa bihi almuusa bihi daabiduhu cinda madhabina daabidka rugnigaas labada kale waanu soo sheegnay daabidkooda xalaynu soo sheegnay daabidka waxaa weeye almuusa bihi Eh, eh, waxay ku asaxaysaa wasiyu bikulli maqsuudin yaqbalu naqla bikulli maqsuud qaabilin linaqli shay walbo loo qasdo oo ibni aadam daneeyo oo la maalaysto ama muxuu ahaa la tixgeliyo xaggana ay suurogelayso in la wareejiyo mas-uuliyaddiisi bikulli maqsuudin qaabilin linaqli hada daabiطu lmuusaa bihi wixii la dardaarmahay wey wuxuuna ku yidhi sheekhu watasixu lwasiyatu dardaaran baa asixi bilxamli uur laysu dardaarmo waxaad tihi neefkay hashayda heblo ah, ilmahay araxda ku sido ayaan u dardaarmay hebel ayb waa hadday tahay bahaa'imtii hadday tahay addoonna ilmo wadana nafs alqadiya isku mid un weeye waynu soo maray shuruudda marka iyo howlaha lagu ogaanayo bishardi infisaalihi xay tasixu bilxamli bishardi infisaalihi iyadoo lala qabo inuu soo socmo uu dhasho asagoo nool liwaqtin waqtina uu ku dhasho ama uu ku soo socmo yuclamu la ogaanayo wujuuduhu wujuud اlxamli ay اlmaxmuul cindaha cinda اlwasiya markii la dardaarmayey waa inuu shaygaa xamliga a joogay amaa hadda jahaalada ku jirta waynu soo maray mxuu ahaay yuqtafaru fii cuquudi tabarucaat maa laa yuqtafaru fii cuquudi اlmucaawadaat alwasiya waa caqdi min alqurbaat ah waa min atabarucaat jahaalada qaybo ka mid ah ibhaamaadka qararka yasiirka ee ku jira bal mid kaiira ayaa laga indhalaabayaa liannana naktafiru fii cuquudi tabarucaati wاlqurubaat ma laa yuktafar fii cuquud اlmucaawadaat lanna midaasi waa mabniya cala almushaaxa tanna waa mabniya cala almusaamaxa wاtaqarubi ilى اllahi subxaanaه wa tacala idan see lagu ogaana de waxaa loo celin ahlu khibraha loo celin hadday xoolo tahayna xoolaha dadka yaqaana la dhihi xilligaas hebel dardaarmay ilmahaani xilligaa calooha ma ku jiray waxartan iyo hashan iyo niirigtan ayb hadduu bini aadam yahayna xalad soo marteen inuu lisita ashhurin ku dhasho iyo inuu liakara min arbaci siniina ku dhasho baxdigaa halaa soo marteen ama fi lbahaa'im waxaa loo noqon ahlulkhibra bilbahaa'im wa tasicu lwasiyatu bilmanaafic maxaa yeele xamligu waa shay loo qasdo aqbalana in la naqliyo xilkiisii mas-uuliyadiisi wa bilmanaafici dheefihi waxaa tii waxaan u dardaarmay gurigaaga aan leehay kirada ka soo baxda hebel baan u dardaarmay inuu deganaado intuu nool hebel baan u dardaarmay idan manaaficdii lanna waa maqsuuda kal acyaan bal marar bayba ka qiimo badan tahay wakada wasiyatuba asaxaysa lisu dardaarma biamaratin midho midho in lasu dara waa asaxaysa manaaficu marbay almanaafic almubaxa loo jeeda hadda la socda ayib ama almanaafic almuxarama waa kalacyaani lmuxarama iyadna ma banaano wakada tasixu waxaa asaxaysa alwasiyatu bihamarati geed midhihii in lagu dardaarmo aw xamlin ama uur sayaxduaani iman doona fi lasaxi oo markaa wasiyada aan jirin xilligaa wasiyada ma jiro xamligu iyo amaradu laakiin way iman doonaan sayaxdiu baana ficnaan lahayd baynu sooni dhowr goor maxaa yeelay damiirka bacd alcaطfi bw yimaada waxaa fiican in la ifraadiyo dhowr goorna waynu soo tilmaana wakada biamaratin aw xamlin sayaxdiu baa ku fiican calaa madhab اlbasriyiin wadaadana waxay dhahaan khilaafku waaba daciif ama alkuufiyiin baa sidan adugu markaa banaynay idan tan waa maxay waa qaacidadiha alcibraةu biاlma'aali aw biاlxaal marka wejkan asaxag wuxuu fiirinayaa geedkani hadda yuusan midho lahaa neefkanna yuusan hadda rimanaanin laakiin waxaa laga wacalqabaa oo badan inuu rimayna yimaado midhana yimaado marka waa alictibaar bilma'aal lianna wasiyaduna waa la dhaafahayaa jahaalada iyo qararkaa meesha ka iman kara hadduu wuxuu yimaadona waa khayr hadduu iman waayona dhibban maana samayn ayb waxaan marka ku saabsan ruuxaan dhacay iyo ruuxaan dulmay iyo dhibaan geystay midna ma jiro waxbaan kugu dardaarmay neefka hadduu ilaahay ilmihii ka keeno beertina ay dhasho geedkana madha yeesho waaba khayr haddii la waayona wanaag baan kula doonay rabbi baan kuu qadarin aniguna niyadayda baa laiga ajirseen maxaa baa marka wax baa ma jiro saasaa loo jeedaa wa bixaddi cabdayhi labadiisa addoon midkood inuu dardaarmo waa bannaan tahay wabiaxadi cabdayhi waxaa tidhi labaydii addoon mid ka mid ah, a ayaa waxaan u dardaarmay oday hebel tacyiinka labada addoon kee weeye oo la bixinoo muusa lahu la siin waa aridkaa khiyaarkaa iska leh waxaa leeyi laba addoon mid ka mid ah oo aabbaha dardaarmay ama adeerkaaye labada addoon kee weeye isagaa marka intuu hawsha fiiriyo yuu dhihi kan qaata maxaa yeele isaga xaqa markaa mudan lagumana caymanin afkaadi adugu midkoodu isagaa kuu bixinay ikhtiyaarka in loo daayo warasada ayaa loo badan yahay ya kee hadda qiimaa lagu siinin addoonkaasa la qaybin addoonkaasa lagaa lagaa siinhayaa ulu lagaa siinay watasixu lwasiyatu binijaasati binajaasati shay nijaasa in la dardaarmo ayaa asaxaya nijaasadaasoo yaxilu uu bannaan yahay alintifaacu biha in la dheefsado wadaalika ka kalbin mucallamin ay la carbiyey oo la tababaray oo ugaadha beeraha waardiyeeye xoolahana raacoo kale idan waxaan leenahay annagu waad ogtihiinoo nijaasa milki ma galo laakiin ikhtisaas baa ka furan soo maynan soo marka nijaasada soo qaatay ama digifiriga soo qaatay ama waxaan soo qaataybaa ikhtasa bihi asagaana dadka kale ka mudan ma milkisano laakiin ka xigaa wuu aanaysanhayaa marka anigii ka xigay baa dardaarmahaya hebelow digada iyo saalada aan soo gurtay ee meesha io dhooban baan kuu dardaarmay beeraha ku bacriso muxuu ahaaye ama guri ku ku dhoobo ilan reer ku aragta guryaha ku dhoobtaan mudullaha lagu waxeeyahay ayib taas wey nijaasada taasaa laga hadlaya waa nijaaso ay bannaan in la isticmaali karo oo la dheefsan karo ka kelbin mucallamin eygu najaasatulcayn bu cindanaa qabaa laakiin dheefo bannaan baa laga dheefsadaa oo ah in lagu ugaadhsado beeraha uu waardiyeeyo xoolaha uu raaco iyo wa ziblin dhiiq zibligu qashinka iyo dhiiqdaasa la yidhahdaa aan inagoo u naqaano mxuu ahaa maxaa loodhan jiray soo dhiriqu ma ahayn taas way zibligu isna waa un nijaas laakiin aziblu acamu min annajaasa mar buu noqon karaabaa le aahiro qashinka qashinqubka soomaalida arakada hoteelaha waaweyn oo kale baaldiga inti loo dhow lagu guro mooska soo hadha bariiska hadha iyo qashinka lagu ururiyo hadhow intii la qaado ayaa beeraha lagu roga kadibna lagu carogaa dhulkaa lagu nafaqeeyaa kaa zibliga waa la yidhahdaa laakiin zibli asalkiisu waa sirqiinkii ama sirjiinka aanu soo maro ah digada ama dhiriqda weeyaan asalkiisu lanna maxaa waa lagu intifaacaya hadduu nijaas yahayna intifaaciisi baa waxtarahay oo bannaan hadduusan nijaas ahayna waaba khayr iyo wa khamrin khamro in laysu dardaarma bannaan la ixtiraamayo sharcigu uu tixgelinayo alkhamr almuxtarama cindana waa laba khamra mid ka a midda koobaad waa khamre aan loo qastin markii la samaynaya khamranimo aan qastin sharaab baan diyaarsaday afakaadhaan shiitay casiir iyo cinab baan shiitay iyo timir waxaan doonaya inaan ku qadeeyo hawl baan ku mashquulay waabaan orday berri baan soo iyadoo karayso khamra isu bedeshay qasadkaygu muxuu ahaa casiir iyo sharaab iyo hal wanaagsan samayso marka umaba qastinba inaan aan khamr ka dhigo marka waa midda aan loola qastin in la khamreeyo sababkaa way ku noqotaa khamra muxtarama waa maay waa ictibaaran qasdigii hore alqasd alawal baa la ictibaarinaya lama ictibaarinayo alxaal waxa hadda taagan lama ictibaarinayo waxaa kaloo isa muxtarama ku noqon kartaa khamro meeshan taagan marka hore biyaan meel ku shubay inaan sharaab ka dhigto iyo inaan midna ka midna oma qastinba alaaba meel iskaga shuba biyobaa meel i yaalle markaasay waxay isu bedeleen khamro canan mee ku shubtay laba juus baan isku daray meeshaan iska dhigayba aad cabtidii aad sharaab ka dhigatidii aad khalaysatid midna ma lahayn meesha iska taallay ahayd markaasay iyadoon loo dirsanay iska khamrowdayba marka cadamulqasdi hadduu jiro iyo qasdu sharaab hadduu jiraba labadu waxay noqonaysaa khamra muxtarama oo waxaa loo celin karaa asalkeedii ayib meeshaasaan u daynana ka taaban mayno oo ka dan ka shaqayno safiinaad kusoo marteen waxa idinku dhacaaye ee halkeedaan u daynaynaa say u joogto u joogto hadday miyirsato ayadu oy ajadilaacdo waxaan leenahay khalki baad ku noqotay marka khamro noocaasoo muxtarama waa lagu dardaarmi karaa asalna muxtaramay ahaydoo way fiicnayd waxaana dhici karta inay miyirsato dib usoo noqoto saa darteed lagu ciyaari maaye waa loo ilbalaclaynhaya intii meesha la dhigo ninkii loo dardaarmay baana yaa dhowranhaya warka waad garateen baan u malay haadihi marka waa ariiqaة اlmaraawisa matniga waxa ku qoran watasixu اlwasiyaةu bkhamrin muxtaramatin ariiqaة اlmaraawisa weeye ama aima اciraaqiyiin ariiqaة اlciraaqiyiin waxay jasmiyeen buطlaana اlwasiyaةi bاlkhamr muطlaqan ama muxtarama ha noqoto ama hayru muxtarama ha noqoto khamra layskuma dardaarmi karo ictibaaran lilxad hadda maxaa taagan waa khamro khamro dardaaran ma gashe waa macsiya meel taagane wasiyana allow dhawaasha loogu talagalay war kala duway leeyihin bal awjaba alciraaqiyuuna iraaqataha waa waajib in markaaba la daadiyo haddii dardaarmihii asagu uu daadin waayo maanaa i dardaarta haa keen asayday leeyihiin dhulka afka ha u gelin ixtiraam ma jiray taagan yihiin waalciraaqiyuun ayagaa aqrab ah kuna awood badan fii baati madhab shaafici lannu ayagaa darislaaha nimanka madhabka uu ka kaco waa ayaga maraawizu aimo waaweyn oon tabar loo haynin bay oo baxiga iyo taxqiiqa iyo tafriicaadkay masaa'ib ku yihiin aafadooda waa halka laakiin mar haddii laysku haya ma huwa madhab shaafici fi hada masala waxaa ku xoog badan alciraaqiyun walow awsa hadduu dardaarmo weli almuusaa bihi waan ku jiraaye walow awsaa bikalbin buu dardaarmay ay buu dardaarmay oo min kilaabi eyihiisi ka mid ah ucطiya waxaa la siin kii loo dardaarmay axadahaa midkeed midkood baa la siinaya wuxuu ihi waxaan hebel u dardaarmay eyihii eyahaygii badnaa mid ka mid a ah. midun baa loo soo qaban kaan baa fooda loo geli ilaa takhyiirkuna fi tacyiib waad soo marteen lilwaraa waa aridkaa loo dayno war intan aabbaha mid buu dardaarmay fain lam yakun kalbun eyba hadduusan ninku lahayn waxaan kuu dardaarmay buu i eydaydii mid ka mid ah fain lam yakun kalbun eyba hadduusan jirin laad ay wasiya wasiyada waa bilaash maxaa yeelay waa macduum maba jiraba walow kaana lahu maalun wa kilaabun hadduu maal hanti kale iyo eeye uu leeyahay wawasaa biha aydina uu dardaarmo kulligeed aw bibacdiha ama barhkeed u dardaarmo falasaxu waxaa weye nufuuduha wasiyada inay fulayso wain kaurad aydu haba badatee waqala almaalu maalka xalaasha habaa yaraadee waxaad tidhi <laughs> nin maalna leh eyna leh ayaa wuuu dardaarmay wuxuu yihi hebel eydaydii u dardaarmay dameerihii iyo lodi geel iyo hantida kale guryihii faruhu ka qaaday wuxuu yidhi eydaydii kulligeed baan hebel u dardaarmay ama barhkeed maxaanu samaynaynaa falasaxu nufuuduha nufuud wasiy wasiyadu way fulaysaa ayb wain kaurat aydu haba badato oo ha ka badato waa maxay uluulmaal baa loo jeedaa ulubaa haka badato ayb waqala lmaalu maalkeeba haba yaraada hadduu rabe maxaa yeelay aydu maal muctabara ma aha in la dheefsado manfacada bannaanaaye lama kala gadan karin lama beeciyo lama shareeyo ayadu maal ma aha laakiin intifaaceedayaa bannaana dhankaasaa laga eegi wey marka banaanshaheeda iyo yaraashaheeda laga fiirin mahayo ulusulmaal iyo ciida uludkood baa yaad leedahay midna la odhan maayo kullahaa ayadu la garayba hadi bacdahana waa un lamid bacdahana waa lamid war kasoo horjeedaa jiro wuxuu odhanayaa waxaa laga soo waxaa un la siinhayaa ulu alkilaab ninkaa muxuu lahaa hantidiisa uludkeed inuu bixiyu lahaa ka badanna lama ogolaynba saas ahaa bas waa yahay ululkilaab ha qaato wej saddexaadna wuu jiraa isaguna hawshaa ka soo almuhim cindana waxaa weeye aydu maal ma aha ayib mar haddaysan maal ahayn ha badato ma ha yaraatay sidaa asaxu uu sheegay hala yeelo muqaabilkuna waa diidan yahay saddexda wajo kale ku jirta meesha walow awsa hadduu dardaarmo biablin durbaan buu dardaarmay wlxaallahuna ablu lahwin dheel durbaankeed buu leeyahay iyo wa ablun durbaan karo iyo xilulintifaacu bihi in la dheefsado ay banaan tahay ka abli xarbin waxajiijin xumilad waaa lagu ambaaraya wasiyadaas cala aani durbaanka labaad ee in la dheefsado ay lagu ambaari mooyeeni ka hore xaaraanta lagu ambaari maayo oo maxaad saa u yeelaysaa waxaan u yeelaynaa ninkan muslimkee dardaarmay khayrdoon buu ahaa aakharuna u jahaystay wuxuu ka ajir helo laga awaabiyo ayuu doonahaya in marka la taصxiixiyo warkiisii ilaaqiisina la tacyiniyo la qaydo laguna sarifo meesha saxda ayaa wanaagsan midda kale hadalkiisu waa mulq buu ahaaye ana ku xambaaro almutacaaraf calayhi waa maxay ruux muslima oo dhimanaya muxuu dardaarmaa wuxuu khayr alle ugu dhowaanayo curfigaa meesha taagan ama maqaamka qiimayntiisa ayaa fasiraya idlaaq hadalkiisa walow awsa hadduu dardaamay biabli biablin durbaan buu darda abligu huna waxaa weeye eh, alkuuba alkuuba abliga la yidhaahdaa kuubadu saddex nooc baa kala jira fuqaadu markay meeshan ka hadlaayaan waynu ku soo maray kitaabu ahaaran waxbaynu kaga soo maray baabu shahaadaadna wuu ku iman doonaayo durbaanku hadduu afkan kore ka xidhan yahay xagga hoosena uu furan yahay maalmaha ciidda la gargaraaco xoogow habeenkii la baytanhaye la bardudama qajac laga siiyo kaas waa dhib ma laha waa kii salafku in badan banneeyeen ansaarna taqaanay carabna ay ka qawqawsiin jirta markay hawla jiraan kaas waa durbaan waama ilan waad arteen saan baa lagu xidhaa afka hore hadduu ka xidhan yahay xagga dambena uu bannaan yahay haadaa huwa duf cod fiican ma laha iska meel laska fadhiy unbuu dhaamaa kaa sakaraadkan durbaan fiican ya reebaadiyahaa kaasaa bannaan oon dhib lahayn hadduu labada afba ka xidhan yahay halkana lagaga xidhay saanta iyo wixii la garaaci lahaa ee la kawin lahaa xaggana uu ka xidhan yahay hada huwa ablu hada huwa atablu wاlkuubatu kaas isagu waa xaaraan kaa durbaankaasi waxaa loo samaystaa in lagu ciyaaro marka waa dheeshaa lagu talagalay cod danan oo musiibuu soo saarahayaa wadnuhu kaala baxahaya kii reemiiga mehe waa durbaan reemagaalo musiibo ah kaa marka istilaab baa saaran waxaa kuu soo horay alcuudkay u yaqaanaan culamad in badan ay tilmaamaan cuudku waa midka inagu aan u dhaqaana muxuu ahaa kataarka aad tiraadaanoo baalka salka dambena u weyn qaarkoodana dhexdana dhuuqsan somayn arag ee xadhkahana wata kaa magacii waa aragteen kan weyn la watay qaarka la gashada ee hadda adduunka rogay madaxa hore uu yar weyn yahay salka dambena uu ballaadhan yahay dhexdana waxaad moodaa bakeri dhexdhuba la tuujiyey sumayda arag kaasna asagu waa xaaraan waa aalatu macaazif aalaat lmacaazif walmalaahi kuubada ama tabliga iyo alcuudka loo yaqaan kuwaas ayaa culummadu ay ka hadlaan markay ka hadlayaan taxriimka ama aalaatulmalaahi laga hadlayo walmacaazif amaa midkan dufka iska remiiga ah ee meesha lagu tuuraayo iska qufoofkaa ah, ka asagoo dhib mala abli saasuu ku yidhi walow awsa hadduu dara biablin durbaan annagoo war kale uma dhaqaana hawlaha soomaaliya aad maxaan kaloo dhahnaa hadde wax walboo jug laga siiyo agteedna waa maxma la garaaco n durbaan baan u malay ya anuu nasr hadda kama hadlaynine aaladan ka hadlaayay shee axmed xaggeed aadday tay isticmaalada waa durbaanka caadigaha ah, saan ku aqaano baasha annaga garaaci jirre durbaan caadigan garaaci jirre balaayada haddaad la garaac maana garaaci jire habeenkii leylatu xukunkun baan garaaci jirre hadii kahor maana maanan saaraan jire baasha dufka caadigu ahaa walow awsaa hadduu dardaarmo biablin durbaan buu dardaarmay walahu asaguna uu leeyahay ablu lahwin dheel durbaankeed iyo ciyaar yaxillintifaacu bi in la dheefsada ay bannaan tahay ka abli xarbinba weeye durbaanka dagaalka durbaankaas dagaalka waxaa loo garaacaa litahwiili watakwiif looma garaaco lilahw walacib waarab aala lagu halgamhaya wey ciidankuna foodbu ku gelin durbaano waaweynna boqol nin baa garaaci marka hugunkii iyo fardihii iyo seeftii iyo jalowdii iyo gawdii fulig oo dhan isku xaarahaya caloohaa loo dhaafahaya kaadidaa ku joogsanaysa ama kaadifuriba bilaabi marka adoo lagu soo gaadhin baad fiigaysa marka waa ablu xarbin lanna qasadka laga leeyahay baa ka duwan kii kale kaa lahw iyo bardooda dabdaro ah kana waa maxay waaciddu lahum ma staactum babagalay marka ayada ah iyo waxajiijin qolyo xajinhaya durbaankood hadda qolyaha xajiya awr baa la soo kaxaysan jiray geel baa lasoo waa la fara badnaa xilliga la degahaya asagaa lagu dhufan gow gow idaa nin walba meeshta ku furan hayaa marka hadhow intii la qadeeye la nasto dabayshu dadka martay la guurahayana telefoon ma jiro ee microfoon lama hayo see lisu ogaan mid baa intuu iska dhaqaaqay buu geed ka hoos seexan waa laga tegi haddaan durbunka loo garaacay waa la kala dhumi waa lagu dhufan hayaa buunka hadda somalilan afuufee hadda qolyaha reer beriga eshiya kasoo xajiya ay ka sii daayaan kuwa calamo taagaan bandirad dheer taagaan haya idan waa ablu xajiijin xujaaj durbaankood weeyo maxay u garaacanhayaan in lays ogeysiiyo nusuulka iyo tarxaalka degidda furashada guuridda hawlahaasa lagu talagal ma aha lahwi iyo lacib midnaba bal waa maqsad sharci oo wax lagu ilaashanayo labaduba waa ka baxay idan waa durbaan marka uu bannaan yahay yaxilu lintifaacu bihi markaasi wasiyadu marka xumilad wasiyada waxaa lagu xambaaraya calى الثaanي calىa طabli الxarbi wاlxajiiji laa calىa طabli الlahwi tii aanu soo maray weyo waxaan saxiixinaynaa weeye ruuxa muslimka ah ujeedadiisii baan waafaqaynaa maadaama hadalkiis uu muطlaq yahay laba tafsiirna u ixtimaala ka u fiican baan ku xambaaraynaa axaadiis badan baa ku timid masaladan tabliga ah axaadiidka u fiican waxaa ka mid a xadiidkii ibn cabaas ee sunanka ku jiray in اllaha xarama calaya اlkhamra wاlmaysira wاlkuuba wakula muskiri ilaahay wuxuu iga xaaraam yeelay xarama calaya alkhamra wاlmaysira wاlkuubata alkuuba cinda اlfuqahaa hiya اطabl wاlcuud laakiin bacd lugawiyiin baa muran ka keenay masladu hadday masle fiqata lugawi la weydiin maayo curfi isbedele baa laga hadlaaya wakula muskirin iyo wax looba maandooriye ah qiila liraawi cali bnu badiima y waa lagu yihi malkuuba qaala hiya اطablu kuubadu midaas wey xadii marka abu daawud iyo axmed iyo ibn xibbaan abu yacla soo saaran oo saxiixa weeye xadiidka macnihiisa iyo alfaadiisaaba waxay ka asaxeen qays ibnu sacad iyo cabdulahi bn camr bn caas iyo ibn cabaas saddex xadiidka u xoog badan weeye ee baabka ku timaada wadaadda qaarkoodoo isku daya inay qadiyada ka hadlaan israaf baa ku jira takhriijkooda iyo xukumkoodaba riwaayo keliyayna ku tacalluqeen riwaayaad kaleo dhanna maysan arag nin waxad arka iska cadhsanaya imleeca ku jira afar dariiqoo kale waaad ku leeya saxiix ah oon ku jirin wadaadka kan maxaa ku daba dhigay marka waxaa weeye meel maag ayaa iska jira inta aynu kaga tagnay insha allahu tacaala masaladii almuusaa bihi gudbay faslu wuxuu u gudbay wixii la dardaarmahayay quyuudiisa qaybo ka mid ah oo musaabihigii khusaysa musaabihigii khusaysa wasiyadan haddee qayb bay ka soo gelaysaa yambaii waxaa haboon allaa yuusiya inuusan dardaarmin waxbaan ka tegay cafwan cafwan ma ii sheegtaan haddi walow awsa hadduu dardaarmo lahwi durbaankii dheeshuu dardaarmay lagat ilwasiya wey wasiyada waa bilaash ka kaco an yasluxa inuu abligu u suubadaba mooyeen lixarbin dagaal in loogu bedelo aw xajiijin ama durbaan xujaj lagaa dhigi karaa mooyeen haddii hay wax laga bedeli karo ama fii xaddi daatiba u suubado in qaabka loo isticmaalo qaabkun baa laga bedeli haddii hay-adiisi aan u suuban hay-ada baa la bedeli idan ruux muslimkaa hawshii waa loo hagaajinaya haddii laakiin lagu daaya qaabka aalatulahwi waa macsiyo macsiyana dardaarnama gasho waad soo marteen faslun yanbaqii waxaa haboon an laa yuusiya biakara min ului maalihi wax ka badan ulu maalkiisii inuu dardaarmin baa haboon yanbaqii an laa yuusiya biakara min ului maalihi wadaadana waaba xaaraan bay yidhaahdaan xataa bacd الshaaficiya oo amat اlwujuuha ayaa jasmiya taxriimka asaga ah ayb <clears throat> fain zaada hadduu kordhiyo fain zaada waradda اlwaariثu baطlat fi الzaa'id fain zaada hadduu kordho weeye musaabihigii baa ka kordhay can الثuluث oo waradda uu naqo alwaaritu dhaxlihii baa yidhi maya aabbow ama hooyo ama walaalow saddex meelood meel unbaad leeda xoolahaada inaad dardaaranto ka badan laguma ogolo batalat alwasiyatu waa buraysaa fi zaa'idi saddex dolar wixii ka badan taasi waa daliiluhu lijmaac daliiluhu alijmaac fii man lahu waarid khaas waxaan ka hadlayn amaa ruuxa aan waarid khaasa lahayn waxaa weeye maba dardaarmi karo maba dardaarmi karo maxaa yeelay xoolihiiso dhanba waa maxay maba dardaarmi karo wax ka badan muxuu ahaayey ulu walow ajaazat اlwaraثa man laysa lahu waariثun khaas ma banaano dardaarmo qowlan waaxidan wax ka badan ulu maxaa yeelay haddaad muslimiinta qeybo kamida ulu u dardaaranto kama badin kartid maaa yl muslimiinto dhan kale iskale yaa banaynaya marka man yujiizuhu uludkaada wixii ka soo hadhay yaa iska leh byt mal mslimiin ayb ila waari kale malihidi marka ilaa an tujiizaha alwaraa ma imanayso lanna alwaraa waa jamiic muslimiin uludka un baad leedahay ka badan maba soconhaya hadduu waaridku uusan khaas ahayn markuu khaas yahay tafsiilkii cinda shaaficiya ad soo marteen baa jira wain ajaaza hadduu waaridkii banneeyo wixii ka badnaa saddex meelood meel faijaazatu ijaazatu اlwaarii bannaynta waaridku tanfiidun fulin weeye liwasiyati اlmuusi wuxuu fulinhayaa dardaarankii dardaarmuhu fulinhayaa wa fii qowlin waxaa ku bal huwa caطiyaة mubtadaأ oo ah. iirsa wa laisku hayo uludku asagu waa tanfiid ee wixii ulud ka badnaa een ku xidhnay banaynta warasada warasadu haday banneeyaan ay aabbahaano iyo walaalkaana xoolo badan bu dardaarmay intan waa uludkiis intanna waa dheeraad laakiin hadda wadaad dhinta ka daba tegi waan ogolanna ay yidhaahdaan dheeraadka ay fasixeen ma bay fuliyeen oo ayagu waa munaafidiin faqad mise cabdi bilowday oo ayagaa wixii bixinhaya ruuxii la siiyeyna waa mawhuub lahu ayaguna waa waahibiin iijaab iyo qabuul baa la rabaa baa la rabaa cabdi cusub miyaa bilowda waynu ka baxnay baabul wasiy mise weli ku jiraa fulintii wasiyada taas way waxa la isku haya fa ijaazatuhu tanfiid waa wa fii qowlin qowl waxaa caiyatun hibo weeye iyo bixin iyo siismo ka timid min alwarata mubtadaatun la bilaabay oo la unkay hadda ayb sida qowlka hore ee tanfiidka ah ay aimada qabaan waa madhabu abi xaniifata wa maalik wa axmed sidaasay abaan annagay nala socdaan waa caiya mubtada marka maxaa ka imanaya mubtadaa min alwaarit weeye zaaidkaas dheeraadka ah waxaa bixiyo sadaqaystay warasada iyo waaridkaa sadaqaystay ee ma sadaqaysanin muusigi saasay ujeedaan macnuhu waa halkaas qabdi baa loo shardina shuruuddii hibada ayaa marka iman wاlwasiyatu biziyaadatina laqw wey way isdaba socotaa qowlkay ku xidhan tahay wa fii qowlin hiya caطiyaة mubtadaa weeye wاlwasiyatu biziyaadana laqwun bay noqonaysa qowl asagu saasuu leeyahay waa siisma hadda bilaabatay oo waalidku uu bilaabay wasiyadii muusigina waa bilaash laqwun waa bilaash taasi marka halkaas bay ku hadhay wayuctabaru lmaalu ywma اlmowt wa qiila ywma اlwasiya maalka uu ka teghayo uu dardaarmayo muusigu waxaan idhi saddex meelood labana warasadaa iskale asagoo shuqulkuma laha hal uluna asagaa iska leh uluulmaal goormaad adugu laguu geyn ninkaadan dhimanhaye dardaarmahayo uluulmaal goormaad yeelataa ama aad leedahay xaggeesa laga xisaabaa ma bacda almowt ba ma qabla almowt ba ywm اmwt ba wuxuu i wyuctabar اlmaalu maalka waxaa la tixgelinoo la xisaabi ywma اlmowti maalinkuu ruuxaa dhintay maalinkaad dhimanaysa wixii gacantaada soo galay uluulmaalka waa lagu xisaabhaya maalinkaad dardaarmaysay waxaad lahay maalan boqol kun dardaaranku maalinkuu dhacay kii bishii tobnaad baad dardaarantay disembar sodonkeedii baad go'day labadaa biloodeed noolayda dardaarankuna qoraa ee yaalay waxaa kugu soo kordhay melyan lacaga horana maxaad lahayd laba boqoloo kun hal malyan iyo laba boqoloo kun baa laga bixinayaa uludkii wasidu ka baxaysa wayuctabaru lmaalu yowma almowti macnuhu waa sida لأن الوصية waa تمliiك baعd الmوت somayna soo mare waa تabaرuc بxaqi مضاaف إilى ma baعd الmوت baad soo marteen ayb waqiila waxaa la yidhi ywma alwasiyati baa la tixgelinaya cagsiga weeye haddaan dhahno maalku waxaa la xisaabin oo ulukii iyo ulutaankii la kala sooci muuse lahowna wixiisi la ogaani ywma اlmowt wax walbo ywma alwasiya aadan mulkinin oodan lahayn oo ywma اlmowt gacantada soo galay muxuu ku saaban yahay waa min almaal ulukii baa laga saarahaya rasulmaalkii buuna ku jiraa waa xisaaban yahay wixii halaagsamay ama bacay ama ka baxay gacantaada qabla mowtna waxba la xisaabi maayo kaas waad garatee waqiila ywma alwasiya maxaa isagu u jeedaa alwasiya wixii gacantaada ku jiray unbaa uludka iyo rasumaalba lagu jaangoynayaa wixii kadib ku soo galay adoo hal milyan haysta ayaa dardaarantay kadib baa malyanki wuxuu noqday ruf an boqol baaba soo hadhan maalinkaad dhimanaysa waaad haysataba an boqol oo kun ulumaalka waxaan laga bixinhayaa malyanki dhaha lanna yom alwasiya idinki soo mare maaha yowma alwasiya malyankii baa laga tuuraya saddex boqol soddon imaam waa maxay soddon iyo saddex baa laga saarhaya waa ku kaasa shantan boqol waxba nooma khusayso war hadda shan boqol baa yowma alwasiya way xisaabtma u kala baxahayo hadday korodhana waa sidoo kale ywm alwasiya boqol kun baan haysta ywm almowdna malyan baa isoo galay uludka xagee ka baxaaya boqolkii ayb marka waa labaaf labada marka qiilka iyo qawigu way iska soo horjeedaan mid walba kale xukunkiisa mid ka bedelan baa ka soo baxaay oo ujeedan ba ilata aan ka socono intaynan ka tegin ee baabka qawaacid aan soo ilooba aan baraarujiyo insha allahu taala baab alwasiya inkastoo qawaaciddaas ay ku saabsanta badankeed iijaabkii wix la halmaala haddana qawaacid اlbaab kullu iijaabin iftaqara ila اlqabuuli kullu iijaabin iftaqara ila اlqabuuli iijaab walba u baahda qabuul faqabuuluhu faqabuuluhu bacda اlmowti almuujib laa yufiidu ila fi اlwasiy an shaaficiyu waa min mustatnayaati اlqawaacid baa lagu tiriya kullu iijaabin iftaqara ila اlqabuul iijaab walbo in laga jawaabo u baahda faqabuuluhu bacda اlmowt almuujib laa yufiid ila fi اlwasiya qabuul iijaab walboo qabuul u baahda waxaa la rabaa in isla markaaba aan jawaabo anugu isla markaaba shayga aan aqbala cafwan haddii bacda almowti almuujib ninkii iijaabka iska lahaa ee muujibka ahaa ee siiqada bilaabay sida muuse oo kale bacdamaa uu dhintay buu qabuulku yimid laa yufiid fi jamiic اlcuquud ila fi baabi اlwasiya kullu iijaabin iftaqara ila اlqabuuli faqabuuluhu bacda mowti اlmuujib bacda mowti almuujib mowtka alha gelina bacda mowti اlmuujib wey mowtka asha ka gooya muujibku waa ninka iijaabka lahaa baayici oo kale ama muusigii wa hadda laga hadlay laa yufiid qabuulkaas lanna waqaca bacd almowt buu dhacay falaa ilaa fi اlwasiyati baab lwasiya xalaad soo marayseen addoonkii oo asagoo loo dardaarmay addoona kadibna dhexda ka xoroobay qabuulka la yimid bacda mowti اlmuusi waa kii la ictibaariyey marka cafwan kullu iijaabin iftaqara ila اlqabuul faqabuuluhu bacda mowti اlmuujibi laa yufiidu ila fi اlwasiya qaacidada labaad kul man habata lahu اlqabuul faata bimowti ila muusa lahu cafwan kul man habata lahu اlqabuulu faata bimowtihi nin walbo caqdi iyo iijaabu galay inuu ka jawaabo lahaa oo dhinta oy naftu ka baxo asagoon weli jawaabin oon aqbalin faata bimowtihi qabuulkaas caqdiga waa buray ila musa lahu ila musa kul man habata lahu اlqabuul faata bimowtihi ila musa lah maxaa yeelay faina alwaariثa yaquumu maqaama almusa lahu tusaale gaaban wadaad baan xoola u dardaarmay ayb as adoon aqbalin ayaa dhimatayba xoolihii adoon aqbalin baad geeriyootay wiilkaadaa dhihi qabiltu liabi wa wariftu canhu soo fadhiisanaya waa xuquuqdii kala dhexlhaya ama guuraysa oo kale wey faina alwaaria yaquumu maqaama almuusa lahu fi اlqabuul macnuhu waa intaa waad fahanteen baylata qaacidada u dambaysa saddexaad kul ma wsaa bihi lmucayanin laa ydkul fii mulki musa lahu ila biqabul اkhtiyaari taa waa iska caddahay kulu maa wsaa bihi lmucayan muusigiibaa hanti wuxuu u dardaarmay mucayan ah ruux bardhaban ilan waynu soo maray muusa lahugu ama jiha caamuu noqdaa ama ama mucayan buu adaad soo marteen kul maa wsaa bihi lmucayanin laa ydkul fii milki musa lahu ila biqabuli اkhtiyaari jiha caama hadday tahay lama shardiya midda ayada jiha khaasa hadday tahay kulu maa awsaa bihi limucayanin laa yadkhulu fii milki muusa lahu ilaa biqabuulihi wakhtiyaarih marba haddaad shaygaad ii dardaarantay ayib ama iyo axadkaad u dardaarantayba uu mucayan yahay milkigii muusa lahu shaygaa ma gelahayo ilaa biqabuuli muusa lahu wakhtiyaarihi inuu asagu weliba doorto saddexdaa kuwa kale waan baraajin doonaa insha alla intaa hala xusuusto sheekhu wuxuu ihi wayuctabaru min aلثuluثi ayضa cidqun culliqa biاlmowti watabarucu nujiza fii maradihi kawaqfin wahibatin wacidqin waibraa'in wayuctabaru waxaa kaloo laga xisaabi min aلثuluثi ayضa uludka lagu dari oo la tixgelin cidqun xorayn culliqa lagu xidhay bilmowti geeri lagu xidhay asaguna wuxuu ku jiraa weeye uludkii baa lagu dari lannu waa wasiya wasiy wey ayib wuxuu yidhi addoomihiisii bu markaan dhinto intiinan xor baad tihiin hebel hebel xor baad tihiin markay naftu iga baxdo markay naftu iga baxdo xor baad tihiin marka waa maxay waa cidqun culliqa bilmowt ayib idan markuu dhinto uluul maalkii bixi lahaan baa lagu xisaabi hadday wada galaanna waa khayr hadday wada geli waayaanna ulu baa ka xoroobahaya ulu wax ku aadan ba ayaga ka xoroobay mubacad bay markaa noqonaya ya tadbiirkan ma aha kan maradulmowt w waxaan ka hadlayno baabu maradulmowt markaad joogto wixii aad tidhaahdo wasiye kaa soo baxa baabulwasiya la yidhahdaa amaa tadbiirku adoo miir qabo fayo oo difdif leh oo islii ordahaya inaad tidhahda way la socda nimankiina beerta falahaya maalinkaan dhinto xor baa tihin taas waa laba kale masalo marka taa tadbiirku fi sixa ku yimaada cindana warka anagu naga dhegaysa mustalaxaadka ayaga naga dhegaysa dad doonta ku qanac ama ha ku qancin laakiin fii marad almowt wixii ku yimaada waxaan u naqaanaa baab alwasiyu gelaya farqun baab tadbiir oo iman doona iyo baab alwasaay wuxuu ihi sheekhu wa tabarucun wayuctabaru min aulu waa wali kuu qadaran hadda uludka waxaa kaloo lagu dari tabarucun sadaqaysi ama diintanow mujiza la go madal loo samaynin fii maradihi xanuunkiisi ka waqfin wa hibatin wa ciqin wa ibra idan midna wuu jasmiyey ilaa muxuu yidhi nujiz wuxuu hasha hebel baan siiyey oo waan waqfay oo muxuu idhi addoonka hebela waa oo hebel xaqi aan ku laha waa cafis ibra watabarucu nujiza lam yucallaq wuu go hadal go-an fii maradi intuu xanuunsanaa ka waqfin dhulkiisiibuu qayb waqfay wa hibatin xooluhu laabuu qayb bixiyey wa cidqin addoommadiibuu qayb xoreeyey ama kulligoodba xoreeyey waxaan ka soo reebnaa ligayri mustawladatin addoonkaad xoranaysaa haweenaydii ku ilma dhashay hadday tahay ee addoonta ahayd tukhraju min ra'si اlmaal laa min aulث mustawladadu waxaa laga saarayaa min ra'si اlmaal qalla aw kaur laakiin addoommaha kale waxaan ku hadlayn ayb maxaa yeele cindana waxaan leenahay mustawidadu xoraynteedu bixinteedu ma aha wasiye min ra'si اlmaal waa itlaaf xaq aad adugu gashay baad dandhabaysaa islaanta waad u galmooto waad isticmaasha caruur bay kuu dhashay jinaayaad baad geysatay jinaayaadkiiba sharcigu wuxuu kaaga dandhabahayaa inay min ra'si maal si toosa uga xorowdo qalla almaalu aw karu dib dambana aan la addoonsanin ayadaa is xoraysa amaa addoomaha kale wa cidqin iyo xorayn munajasun mucallaq ahayn bilmowt iyo wbraain cafis xaqu lahaa bu i waan cafiya hantidii daymihii o dhan kaasna waxaan ku daraynaa uluulmaalka laga bixin waa wasiyo uluulmaalka waxay ka gaadhaan umbaa loo qaybin wey wasiyaa la ictibaarinaya xooluhu dardaarmay cafan kuwii waqfan ujeedaa iyo hibadu u bixiyey iyo kuwii xoreeyey iyo wuxuu cafiye o dhan waxaa la dhihi waxaa ka cafismahaya waqafna ka noqon haya kana xoroobahaya ninka la siisiyana uu qaadan hayaa wixii ulud ku aadan ulud ku beegan warku waa iska intaa waida ijtamaca hadduu kulmo tabarucaatun sadaqooyin iyo diintanaabit reer koonfureedku diintanow bay yidhahdaan waa tadawuc waida ijtamaca tabarucaatun wax bixin baa kulantay mutacalliqaة biاlmowti wacajaza الثuluثu fain tamaxada اlcidqu uqrica aw ayru qusia ulu waa oog masl yar laakiin waa iska fududa adoommo wayba dhibi adoomba ma hayna inay naga daayaan bayba ahaydba waida ijtamaca masaa'ilka fiqiga ah baab ka dhib badan baabulcidqi maba jiraba sidaa darteed alimaam isnawi kitaabkiisa waad aragteenne atamhiid fii takhriij اfuruc al usuul qaacido ah walba usuula markuu keeno amiladu waa maxay ama waa miaal cidqi ku saabsan adoon ama waa furitaan iyo nikax iyo alaaq wixii soo raaca waa nadar amiladoo dhan waa intaa baabu ahaara waxba ka heli maysid kitaab kutubta kale dhan inaad ka hesho boqolkiiba hal waa nadar amiladiisu kulli waa maxay waa nadar dalaaq iyo codki marka waa dhib badan yahay codkina de waxa ma ah addoonmamaba haynaba annaga baa nala addoonsanaya ya amiladuba ka jaray ma kitaabkiisan alfiq adilatu ah, kiid yaraa waa khaa maxaa looga jarhayaa baab dhanoo diinta ka mida ah weye see loo goynaya baabka haddaad goysaan waxaad u sinsininaysaa inaad inkirtaan addoonnimada wixii keeni jiray oo ahaa addoonnimada maxaa keena cindana <laughs> hawshaad u socotaan waan aqan bidaari sibaq bay kugu gashaa waida ijtamac hadduu kulmo tabarucaatun sadaqooyin baa kulma tabucaad tabucaadkaasoo mutacaliqatan ku xidhan bilmowti geerida ku xidhan wuxuu ihi hebel waxaan siiyey markaan dhinto intaas hebel waxaan u sadaqaystay intaas wixii o dhan waxaan xoreeyey intaas kulli wuxuu isku qabtay wacajaza ulu ulukuna waa gaari waa hantidu bixiyey geeli iyo lodii iyo guryuhu bixiyey ee kulli yidhi markaan dhinto hallas iyo hebel waa wax ka badan nisulma ama uluaan ba dhan ama ulua wacajaza ulu can iifaaiha kulli inuu bixiyo oo uu ku ilaado oolihii waad fiirinaysaa sawaaun markaa waxaan kala qaad lahayn dardaaranka u dardaarmahay iyo tabarucaadka uu kulminayo ayb lifulaanin kada walifulaanin kada uu leeyahay ama muratab ha noqdo ama macan ha dhaco kala qaad ma laha waad fiirina fain tamaxada hadduu barax tirmo alciqu tabarucaadkaa kulmay waa xorayn wax kalaba ma aha wuxuu idhi cabdulaahi waa xor markaa dhinto calina waa xor markaa dhinto kanna waa xor toban adoon buu kiiba magacaaba waa maay waa tabarucaad mid walba id iskii ile muusiga ayaa ninkaa mid walba cabdi gooni aw ah iskumuusan qabanin marka wuu sii daayey ama wuxuu idhi shantiinan maxaa tihiin xor bacda mowtihi markaa nafbax waa xor baatin kulligii waana fii maradi mowtihi waa maxay waa tabarucaat ijtamacat kulluhaana waxay ku saabsan tahay fi اlciqi fain tamaxada اlciqu ayb uqrica waa loo qori tuuri shanti nin ama tobanki nin ee uu xoreeyey baa loo qori tuuraya lixadiii cimraan bn xusein fi saxiix muslim wafi sunan saxaabi baa dhinta ansaari ah markuu dhimanayey yuu lix addoona u lahaa ayuu kulligood xoreeyey kulligoodba uu dardaarmay wuxuu hi waa xorbatin lixdoodiiba nabigaa loo sheegay sal l slam nabiga aad ba oga cadhooda hawsha ayada ah markaasuu yidhi ma dhinta ma xabaashan ha ogaan lahaa kumana tukadeen qubuuraha muslimiintan laguma dareenbu sal slam alimaam muslim xadiidka markuu inti kala sheegay hanjabaadii dambe suubanaha wuu gooyey wuxuu idhi wa qaala fiihi qawla shadiida muslim abulxajaaj wa iska ilaaliya hawlaha ayaga lafdiga culus iyo wa qaala fiihi qawla shadiid ikhtisaar buu ku laakiin abu daud baan ka dhegaysan soo daaya laftigoo dhamaystiran waaa amaba baa sii daysa amed baa keenay abu daud baa keenay marka kuma tukadeen qubuurta muslimiinta laguma dareen soo qowl culus ma ah markaasuu nabiga addoomay lixdaa u yeedhay wuxuu idhi saddex qaybood buu ka dhigay laba isku aada labana isku aada laba laba iskugu aada waa maxay lix addoonoo laba laba saddex qaybood ma ah wuu qori tuuray ulkiibura meeshu nabigu ka saaro wuu qorituuray labadii qorituurka ku soo baxay bui xor baatiin afartanka wuxuu dhaxal ninkii dhintay ansaariga ahaa ka tegi buu dhaxlay idinkaa iskale maxaa xoroobay laba addoon uqrica waa sidaa qiyaasku muxuu keenayey qiyaasku wuxuu keenayey lixdaa addoon ee wadaadku xoreeyey in la yidhaahdo mid walba waxaa ka xoroobaya ulkii addoonka lixaad shanaad afraad saddexaad labaad koobaad mid walba waxaa xor ah uluuka inta kale maxaad ka tahay hada huwa alqiyaas laakiin nabigu qiyaaska waa ka leexday shaaficina wuxuu yihi nabigu si oga leexdaan oga leexanayn lanna idaa hadduu nas yimaado qiyaas ma shaqaynayo naskaana ka qiima badan haddii hoos maxaa yeelay lix addoonoo kiiba dhan dhan wax kaga dhegan yahay yaa ka fiican laba dhammaystiranoo xor oo halganto oo muslimiin dhammaystiran oo buuxa ulukii uluaan goormay xoroobhayaan weligiinba janjeersada un weeye nabigu wuu isku ururshay ulukii bu isku ururiyey laba iskuu geeyey intay dhihi lahaayeen hadda nabiga waad naga eexatay wuxu uhi qoratuurta ninkay ku dhacdo yaa xor ah hada huwa alqiyaasu wاnas qiyaasu sharci waa sida lanna sharcigu yatashawaf in ruuxa la xoreeyo jumlatan tashdiirka iyo in laga dhiga mxuu ahaayey shaqsi ruuxa laga xoreey waxaa ka fiican dhammaystir aw hayruhu fain tamaxada hayruhu wey fain tamaxada alcidqub ah soo maaha aw tamaxada hayruhu wey tabarucaadkii iyo sadaqaadkii kulmay uu dardaarmay waxaan cidqayn buu ahaa hibo iyo waqfi iyo hawlo kale oo kulmay qusida waxaa la qaybin wa aulu ulukii baa la qaybinhayaa bictibaar alqiima uludkii umbaa loo qaybay intoodii btibaar اqiim ayb hebelo intaasaan ku siiye adaguna intaasaan ku siiye adaguna intaas wuxbuu daldalay waa maay kulli waa tabarucaad hal dhinac ah uludkii umbaa loo qaybinaya sida hadda addoomiyaha online qyaas wuxuu keenaya mid walba in la yihahdo uludkaabaa xor ah inta kale adoon baad ka tahay inbaa dhihi uludkii yaa loo qaybina dhexgelinaya daliilkeedu waa qiyaas kaa hore nas buu ahaa daliilkeedu waa qiyaas laba masalan oga qiyaas qadanaa waa qiyaasu arcin calaa arcine waxaan oga qeys adanaa baab اqurama kitaab iflaas baa kusoo marta wtafliis haddii dadka daynta iska ay bataan iyo xaqoodu yaraadaan maxaa la samayn jiray biqadar اxisas nin walba wuxuu leeyahay ayaa waxa meesha yaalla laga siin jiray ninkii nus lahaa wixii yaalla nuskii baa la siinaya ninka lahaa ulu wixii yaalla ulukii baa la siinaya kadalika marka waa maxay waa qiyaasan calaa masalati tasaaxum اlghuramaa calى maali اlghaniim ama qiyaasan calى baab اlcawn baab اlcawn cawl waad soo marteen asaguna oo haddii dadka kaarlayaasha ay bataan xooluhuna yaraadaan idan maxaan samaynaynay cawl baa la samaynaya yani waxaa kala badanaya masaladii wixii lagu dhisay iyo iyo xoolihii meesha yaallay sihaamtii marka waan kordhinayna labadaa masala looga qiyaas qaata qusida ulu uludkaa yaa la qaybin yaa la qaybin weeye bictibaar اlqiima calى اlkuli listiwaaiha listiwaai dhammaantood maxaan u yeelnay way mutaan weeye waa cadam اlmurajac nin walba waa la dardaarmay waana waana lagu sadaqaystay marka istiwaauhum fi اlاstixqaaq wa cadam اlmurajax waxaan mid ku rajxan dha adiga dhammaantaabaa xoolaha qaatay uludkan adaa ku baxaya ma soconayso kulligii uludkaa biyobiyeysta wey listiqaaqihim listiwaa'ihim fi اlاstixqaaq wa cadam اlmurajix ayb sidaas wey aw amase waxaa fain tamaxada aw huwa wagayruhu aw huwa ay اlcid fain tamaxada alcidqu weeye aw huwa alcidqu iyo waxaa kulmay iyo wagayruhu aan cidka ka ahayd ayaa kulmay wuxuu yidhi maalan hebel waa xor boodi hebelna boqol baan u dardaarmay buui hebel markaaneeto boqol shilin hala siiyo ee hebella ha la xoreeyo maxaa kulmay ciqi baa kulmay ayib muxuu yidhi marka qusita ayu ul ulkii baa la qaybin bilqiimati qiima lagu qaybin maxaa yeelay waqti alistixqaaq ayay midoobeen asaguna qiimaha lagu qaybin idan addoonkana wixii qiimahaan ku soaada ulukii ayaa dhihi waad ka xorowday kanna xaaldhihi wixii kaaga soaada uludka ayaad u leedahay boqolkaadi hadduu adoonku u ku noqdo mat laba boqol qiimihiisu ninkana boqol la siiy maxaa loo qaybin uludkii ba saddex slag laga dhigi laba waxaa la siinaya addoonkii boqolla qaybna boqolka lagu aadinaya qusita alulu biqiimati ay biqiimati اlcabdi iyo boqolkii la dardaarmo wa fii qowlin waxaa ku sugan mar hadday dardaaranka iyo bixinta ku kulmaan xorayn iyo bixin iyo hibe iyo waqfi kale yuqadamu اlcidqu uludka marka hore waxaa laga saari addoonkii le waan ku xoreeyey bacda almowt kaa markuu xoroobo hadduu uludkii wax ka soo hadho ruuxii kale soo hadhay baa lagu balqinaya matalan hadduu yidhaahdo saalim waa xor bacda mowti hebella boqol shilin hala siiyo qiil qowlku muxuu ku leeyahay horta saalim hal xoreeya min aulu uludki muxuu noqday malyan haye saalimna muxuu u dhigmaa sideed boqol waa xor horta saalim laba boqoloo soo hadhay ha la siiyo ninkii loo dardaarmay boqolka sidaasuu u leeyahay cidqigaa la hormarinaya maxaa yeelay cidqu waa ka xoog badan yahay weeye waxyaabaha kale waxaan u deliishanaa aar saciid musayib madat الsunaةu an yubdaأa bاlcitaaqaةi fi اlwasiya madat الsuna sunada waxay ku tagtay an yubdaأa bاlcitaaq xoraynta in lagu bilaabo mar hadday cuquudi kulmaan cinda اlmuusi fi اlwasiya bayhaqi baa soo saara sanadkiisuna waa صaxiix waxaan ku xoojinay inkastoo uu ka tegey aimadana ay ka ilduufeen badankood waxaan ku xoojinay wuxuu ihi cali madini وإذا قاaل سعيid مسyب maضت السuنة فaxasبka bه فaxasبka bه imaam أهل الcilل فaniga cilalka nin ku haysta xilligiisi ma jiro wuxuu ihi وإذا قاaلa سعيid مسyب maضت السuنة فaxasبka bه bالسند صحيiح waxaa kaga wariya الإmام المqdم في taarihi taarikh المqdم safxada laba boqolaad buu ku jiraa marka musayib hadduu ku ihahdo waa sunno markay u liidato waa sunaة abi bakr wa cumar haddii kale waa xadii marfuuca aw munajaza aw munajazatu muxuu ihi sheekhu waxaa kulantay wida ijtamaca tabarucaat mutacaliqay taa ahayd la socohadda waida ajtamaca waxaa kulmay tabarucaatun sadaqooyin iyo waxbixin munajazatun la go'aamiyey oon lagu xidhin bacda almowt iyo bilmowd midnaba oo muratabaa la socohadda miaalkaad ka fahmi doontaay aw ijtamac waxaa kulmay tabarucaatun munajazaةn la go'aamiye oon la tacliiqinin qudima waxaa la hormarin uludka lagu hormarin alwalu falwalu xataa yatima ilaa uu dhammaado oo dhammaystirmo aulu taa waad tii hebel waan xoreeyaa tir doonto hebella asna waan xoreeye bacda hebel hebella labadaa kadib boqol kun baan siiyey bacda mawti saddexdaa kadibna hebelna asna afar tartiib baa isdaba dhigtay kii lagu bilaabaya uludkii ulmaal ba agga la joojin xoolihii kalena waaa iskale waraso ulmaalkan baa he intaada aado asoo haay adnaa ku igay asoo haay adaa ku ig kii u dambeeyey way dhammaataan le ulkii baa dhammaaday alxiqu اlfaraaida biahliha famaa baqya falowlaa rajulin bay noqotaan len iska tag waa fahanteen bay la tag fain wujida haddii la helo cuquudi iyo bixi waxyaabuu dardaarmay wadaadkii muusiga ahaa dufcatan waaxida hal mar buu ku dhawaaqay hal mar wuxuu hi kulligood intaasba waa xor buuhi intaaba waxbaan kuxoolaan siiye buui wataxda xaggana uu midoobo aljinsu wixii la dardaarmay jinsigiisi musaabihigii wadaalika ka ciqi cabiidin wey addoommo xoraynto aw ibraa'i jamcin qolyo xaq lagu lahaa waxaa ui nin walboon xoola ku oo soomaaliya waa cafis buuhi carakawahadee ayib maxaa la samaynada marka uqrica waa la qori tuuri fi اlcitqi addoommada ayagu hadday hawsha cidka tahay waxaa la dhihi addoommihii waa loo qoritoori ulidki intuu ku aadi lahaa ulidku waa la iima waa imise waa an malyan addoon walbana muxuu ku aadan yahay malyan waxaan leenahay an baa xirowday shantee nin walba toban nin weeye waa loo qorituurhaya hantu qoriga ku dhacaan leena orbatin shantan kalena waxaa tihiin addoommihii ku hagaaga reerka uqrica fi lciqi likhabari cimraan bn xusein fi sai muslim haddaad soo marayseen waqusia waa la qaybin ulidkii fii hayrihi ay hayr اlcidqi bictibaar اlqiima qiimaha markaa la fiirinaya wain ikhtalafa اljinsu jinsiga hadduu kala duwanaado halkaasaan ku daynaa mise hore u socdaa miyaan gaari karaa baabka wain ikhtalafa اljinsu ayurinjo wallahu aclam